بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى القسم السابع من أقسام الأخذ والتحمل الوصية بالكتب أن يوصي الراوي بكتاب يرويه عند موته أو سفره لشخص waxaan ku dhex jirnay ijaazadii iyo aqsaamteedii markaasuu uri qismiga todobaad min aqsaami alakdi cilmigii oo la qaato min ashaykh iyo wa taxamuli cilmigoo la ximbaaro waxaa kamide eh, alwasiyatu bilkutub kutubtii oo loo dardaarmo nin baa sidaad musanifka uu sheegi doono qof baa ama dhimanaya ama safar galay ama si ay noqotay markaasuu kutubtayda fulaan aan u dardaarmo بمعنى أنه هو الذي يملكها فيma bعd marka مجرد الوصية بالكتب ماذا تعني markaasuu ri an yuusiya alwasiyaة bاlkutub macnaheeda waxaa weeyaan an yuusiya inuu dardaarmo araawi oo sheekhi lagala jeedo bikitaabin inuu dardaarmo kitaabkoo yarwiihi ou warinayo cinda mowtihi ou dardaarmo aw safarihi lishaksin ou u dardaarmo marka alwasiyatu bilkitaab waxa weeyaan an yuusi raawi wahuwa shayku huna bikitaabin ou u dardaarmo yarwihi ou warinayo can shuyuukihi cinda mowtihi ou dardaarmo ninkii dhimasho u dareemay muxtadar weeyaan kutubtaydi waxaan u dardaarmay fulan sida asheekh alalbani hadda maktabadiisii oo intaasoo kutub uu ka qorayay jaamic alislaamiya bilmadina yuu u dardaarmay marka u dhimanay marka wasiya bilkutubaa la yihahda haddii aan lagaa dhexlayni dabcan waxay u baahan tahay yani xoriye uma lihid oo dee wasiyadaadi imaa inay thuluth ka tahay oo maalkaadi markaa dardaarmaysid adiga ilaahay salaaxi wuxuu kuu ثulث wamaa duunahu inaad dardaarmi karti liannahu xoolihii wasiyadii kuma bixi kartid oo waxaa weeyaan warasaa ku xariirto ama inay ijaazeeyaan oo yidhaahdaan waa kuu banayn dadkaadi ku dhaxli lahay aw safarii cinda safarihi lishaksin u dardaarmo marka kutubtaas la dardaarmay cilmiga ku dhex qoran ma ka wari kartaa ninkii ku dardaarmay oo macna ijaaza miya mase ma aha taasay ku kala duwan tahay faruwiya can bacdi salaf waxaa laga wariyay radia allahu tacaala canhum anahum jawaza bacdigi inuu balleyy bidalika midkaas ay wasiyadii riwaayat almuusaa lahu ninka loo dardaarmay inuu warin karo lidalika yani maa fi lkutubi can ilmuusi alraawi ninkii oo u dardaarmay inuu ka warin karo almuusaa lahu shaksiga loo dardaarmay qofka wax dardaarimna muusi waay marka almuusi bimathaabati الshaykh wاlmuusa lahu bimathaabati tilmiid waay marka ninkii waxay yihahdeen bacdu salaf jawaza bidalika bilwasiya riwaayata riwaayat almuusa lahu ninka wax loo dardaarmayo inuu inuu warin karo lidalika ay likutub musa biha can lmuusi inuu ka warin karo araawi wa hada baciid jidا bu uri ninkii mualifka ahaa ibn صلاح maxaa yeelay wahuwa ima zlt caalimin inay tahay nin caalim o lugti lafakatoogafay inay tahay iyo o mutaأwal in lagu awilayo calى anahu inuu ula jeedo araada inuu ula jeedo ariwaayata calى sabiil wijaada wax oo wijaadada dan oo doonto wax la helay inay lajib tahay calى sabiil wijaada saasua alati yati sharfahaa marka wuxuu leeyahay laba midka ma baxsano midka ugu horeysa waxa weyaan inay khalad iska tahay liannahu kitaabkana lagu dardmaan lagu yiri anaka t anaka tamliku jild alkitaab waa milki baad muusa saas mar haddii xoola lagu dardaarmo waad milkinaysaa oo wasiyadihi nooc min alhibow laakin kawnuka tamliku lkitaab laa yacni anaka tamliku maa fiih cilmiga ku dhex jiro sanadkaas kugu noqon maayo oo hadeertan haddii adiga saxiix albukhaari suuqa aan soo gato waa nooc min anmaaci tamalluk wasiyaday qayb ka tahay hal liya alxaq an arwi can albukhaari mubaasharatan la marka inay khalad tahay iyo inay tahay eh, maxaan ku idhahdaa in lagu dari karo wijaado oo ay tahay macnaheedi kitaabkii lagu dardaarma waxaan ka dhex helay aada leedahay mujarad aada kitaabtii ka dhex heshay macnaheedu inaad warin kartid maaha bisanad laakin wijaada wax la yidhaahaa jirto ayb waqad ixtaja bacduhum wuxuu u xujeystay lidalika fashabahahu wuxuu ku shabahay wasiyadii biqismi اliclaami wa qismi اlmunaawala waxay yidhaahdeen wasiyadii waxay lamid tahay sheikhi markuu ku yihahda kitaabkan waxa ku qoran waa warina ogow qowl badana waxay qabaan in sidaas ay tahay macnaheeda alidnu bilijaaza inay tahay waan ku dardaarmay kitaabkaana macnaheeda cilmiga ku dhex jira inaad iga wareysid ay ximbaarsan tahay dad baa saas yidhahdeen iyo m munaawaladii kitaabkan qaad waxa ku dhex jirana ogow aniga riwaayaadkeygii waay laakin adintu laka kuma jirto marka alwasiyatu bilkitaab tushbihu aliclaam min hadihi naaxiya oo mid kastaba nooc min alidni yay ay dad u raadiyeen markaasuu musanifku yihi walaa yasixu dalika midkaas ma ansaxayo fa ina liqowli man shaksi qowlkiisa wuxuu leeyahay jawaza riwaayata bimujarad اliclaam riwaayadii baneeyey mujarad اliclaam in lagu ogeysiif ku baneeyey iyo wlmunaawala mustanadan ou inada abarki eh, isimkeedii mustanada ina mustanada meel loo cogsada bu leeyahy liqowli man shaasi qowlkiisa jawaza riwaaya bimujarad cilmuna oo dakarnaahu aan soo sheegnay markuu iclaamka ka hadlayay dadka baneey mubariray u sheegeen mubarirka waxaa kamid a ah, ma alfaa'idatu min aliclaami bilkitaabi in lam yakun yaxmilu dalika idnan marka wuxuu leeyahay mustanada dakarnaahu laa yataqararu miluhu mustanadkii oo kale laga heli maayo walaa qariibu minhu haahuna wax u dhowna lagama helayo alwasiyatu bilkitaab iyo iclaamkii meel iskaga soo geli karaa lama arkayo oo aliclaam bilkitaab macno kale mada ximbaari karta ila alidnu bilijaaza maaha baynamaa alwasiyatu bilkitaab idin fi tamalukihi jildi ahaan oo birib waad sii geli kartaa kitaabka marka laa cilaaqata lahu fi ma fi dakili kitaab bkhilaaf sheekh haduu ku yihahdo kitaabkan waxa ku qoran waa macluumaadkaygii oo sheekhi aan ka warinayay mana ku siinin kitaabkii ma lfaa'ida min iclaamika bihadi lmarwiyaat in lam yakun yaxmilu idnan sidaasuu leeyahy alqism الthalitثu alwijaadatu wa hiya masdar liwajada yajidu muwaladu غayru masmuuci min alcarab waa tii ugu dambeysay weeyaan markaan ijaazadi alwijaada helid waay wahiya masdarun weeyaan oo liwajada yajidu yaj wajada yajidu wujuudan ay masdarka rasmiga ay ahaan lahay laakiin in wijaada lagu keenaaho waa muwalad buuri waa waxaa weeyaan masdar la dhali wa waxaa loo isticmaalaa fi luga nin ka dhashay laba qowmiyo oo aan islahayn muwalad baa la hadda soomaalida ninka carabta iyo soomaali iska dhashay muwalad baa hadda yihahdan nafs shay saas kan hadda waxaa lagala jeedaa masaadirtii rasmiga ahayd uu ficilkan lahaa sida imaan doonto yaa inta laga wareegtay a masdar kale loo dhaliyay marka tawliid a la yihahdaa waa dhalid weeyaan غayru masmuucin min alcarab masdarka wijaada la yihahda carabtii luqada laga soo gaaray mayna isticmaalin laakiin dadkii dambeeyeen yaa masdarkan dhaliyeen oo marka min xayثu اlاshtiqaaq haddii maadada la yihah la heli maayo waa masdar duruufta ay keentay marxaba waruwina can اlmucaafى waxaa nagala wariyay ibn zakariya annaharwani alcalaama fi اlculuumi ana almuwaladiina buuri kuwa layska dhalay oo laba jinsi carab iyo keyrkooda faracuu qowlahum qowlkooda waxay ka soo qaateen wijaatatan ay yihaahdeen fi ma ukida min alcilm cilmigii wixii laga soo qaatay min saxiifatin min gayri samaacin saxiifo aadan sheekh ka maqlin oo dhulka iska tiilay walaa ijaazatin ijaaza wax kuunisi ayna jirin walaa munaawalana aadan ku qaadanin warqad meel iska taala cilmi ku qornaa wixii ku qoran markii la raba in la cabiraa wajaada la yihahda cilmi aadan asal ulahayn lam taakhuduu can الshayh mubaashara walaa adina laka saaxibu اlcilmi walaa naawalaka biha intiiba waa ka maran tahay waa صaxiifa ama maktabadaad gashay kitaab wax ku qoran cilmi aad aragti waxtajta ilaa dalika fataqul wajadtuhu meeshaan dhihi lahayd rawaytu can fulanin wijaadatan aad leedahay masderkii marka ijaazadii ala barbardhigaya wijaada saasaa laleeyahay marka faracuu qawlahum wijaadatan oo iyagoo laga soo qaatay min tafriiqi alcarabi carabta kala geynteeda bayna masaadira ay kala geysay masaadirtu wujida la helay litamyiizi kala geyn bayna almacaani almukhtalif ihaadkooda waay marka qoladan wijaadada isticmaashay istinaadkooda waxa weeyaan xarabtii ka horeysay waxay arkeen hal ficil keli ah markay doonaan addalaala calaa macaani mucayana masaadirtiisii yaa la kala bedelay marka masdar kasta oo macnuu tusinaa maca ana hadihi almasaadir kulaha min min ficlin waaxid mitaan ahaan wuxuu noo siiyey musanifka yani qowlahum wajada daalatahu wajdaanan wamaطlubahu wujuda wafi اlgadbi mawjidatan wafi lhinaa wujdan wafi lxubi wajdan in intaba wajiday ka timi wajada markii ay tahay baadidiyaan helay wajadtu daalatii wajdaanan helid aada leedahay ko wa maطlubahu waxaad raadinaysay oo aan baadida aan ahayn laakiin ama cilmi ama shaksi ama tijaaro waxaad leedahay wajadtuhu wujudan wixii macnaha waa helitaankeedi waan helay wa fi lgadabi mawjidatan wajadtu calaa fulaanin mawjidatan waan u carooday wa fiiri wajada calayhi iyo wajadahu ficilkeaba kala duwan wajadahu hadii lina wixiiba u helay wajada calayhi bimacnaa gadiba calayh waa ninkii caraabiga damaam ibni thaclaba nabigu markuu uyimid yaa rasuul llah inii saa'iluka wa mushadidun calayka falaa tajid calaya buur afeef hore waa sooma arkeysa waan waan ku weydiinayaa su-aashana waan kugu waan kugu adkeynayaa nabiga uma adk uma dheerayn wuxuu uri salmaa badaa laka markaasuu wuxuu uri aladii khalaqa alkowna wa aqaama aljibaala wa allahu arsalak allahuma nacam qisada wa fi saxiix اlbukhaari marka almuhim falaa tajid calaya buri bimacnaa laa taqdab calaya wa fi lginaa wujdan wajada wujdan bimacnaa istagnaa ghinaa yaa la yihahda wa fi lxubi wajdan alwajdu alshawq wاlcishq marka fiiri intina waxaa hal ficilaa lagaga keenay marka ana alcaraba gaayarat bayna hadi macaani min khilaali hadihi اmasaadir nimankaana waxay yihahdeen limaada nafsa ficli oo wajadada ahay limaada laa nastakdimu masdara naxnu nasnachu bianfusina lidalaalati calى ma wujida min alcilmi fi lkutubi leys malmaanic waa tawsica ah. ayb mihaalu alwijaadatu أن يقف على kitاaب شخص فيه أحاadيث يرويها بخطه ولم يلقه أو لقيه ولكن لم يسمع منه ذلك الذي وجده بخطه ولا له منه إجاaزة ولا نحوها فله أن يقول وجدت بخط فلان wijaadadii a lagu mithaalina markaan a lagu tacriifinaya an yaqifa inuu isdul taago calىa kitaabi shaksin shaksi kitaabkiisa kitaabkoo fiihi axaadiid ay ku jirto yarwiihaa sheikh shaksigaas oo warinayo bikaihi adkiisana ay ku qoran tahay macnaha yarwiiha bikati uu ku warinaya ma aha kitaabat aad isdul taagtay kitaabka axaadiid baa ku jiro axaadiidtaas waxa weeyaan dalika shaks adiga ma aha shaksiga kitaabta iskale yaa waxaa ku qoran fi dalika kitaab asaniiduhu ilaa ilى nabiy sal اlahu alayه wasalam axaadiid yarwiha bikadiyow ku helay markaan saas oo bikadiyow kul istaagay walam yalqahu shaksigaasna lama aadan kulmin adiga aw laqiyahu waa la kulmin walaakin lam yasmac minhu kama maqlin dalika midkaas aladii wajadahu bikatihi midka khadkiisa ku qoran asiga kama maqli walaa lahu tilmiidkii ma laha minhu min ashaykhi ijaazatuna kama laha walaa naxwuha kitaabkan aada heshay oo axaadiis ay ku qoran tahay axaadiistaasna ninka kitaabka iskale ou sanadkiisa ku warinayo adiga oo kitaabkii heshay sheikaas oo kitaabka iskale oo khadkiisa ku qoran yahayna lama adan kulmi ama waa la kulantay laakin lam tasmac minhu hadihi axaadiid almawjuuda fi hada kitaab marka maxaa kula gudboon inaad samaysid intaas keliga u a falahu an yaquula inuu yihahdo wajadtu bikati fulaanin aw qara'tu bikati fulaanin aw fi kitaabi fulan bikatihi akbaranaa fulan bnu fulan inuu yihahdo heli kara adiga akbaranaa fulan ma dheheysid lakin adiga waxaa leeda wajadtu bikati caliyin qaala akbaranaa caliy yaa marka akbaranaa fulan fulan sanadkaa saa iskale laakin adiga waxaad leedahay wajadtu bikatihi aw fi kitaabihi aw kayka wakayka maa laka cilaaqa baynaka wa bayna saaxib اkitaab ila anaka wajadta katahu bikitaabihi bas laakin qaala akbaranaa waxa weyaa ninkii kitaabkii iska lahay baa marka sanadkiisi iyaad adiga sheegeysa lana sanad mahu mawjuud fi lkitaab lakin laysa laka طariiq an tarwiyahu can shaykh mataqul qaala akbaranaa cali qaala akbaranaa madhaykiisa wajadtu bkhati fulani fi kitaabihi kada qaala akbaranaa fulan can fulan can fulan can nabiy siga sanadkiisa min asheikh waa mutasil lakin minka ilaa saaxib اlkitaab la akbaranaa fulan wayadkuru shaykahu wayasuuqu saa'ir alisnaadi wاlmatni hada min الshaykh w oo kitaabka lakin minka ma aha aw yaqul waxau le wajadtu aw qarأtu bkhaطi fulani can fulan meeshuu qaalo akbarana ou sheika dhihi lahay ya waxa weeyaan adiga waxaa leeda aniga ma aha sanadku ma aha laakin khada wuu wariyey markaasaad haddana isnaadkiisi aad bedelay asiga akbaranaa buudi adigana waxaa leedahay can fulan aad leedahay xataa tushcira biana sanadaka ilayhi awalan munqaطic wa anaka maa akadta lianna ijaazo wixii lagu wariyay can la dhihi jiray tanna waayba kasii hooseysaa marka siiqadii sheika u isticmaalay sanadkiisa wax laga bedelay وydkr اladي xadaثahu wman fوqahu xadaث الشeik xadaثahu ay الشeik وhada اladي اstamra عalayh الcml qadيma وxadيiثا whuwa min bab الmنqaطع والmursl غayra أnahu akada shawban o qaatay min الاتصاal shawban macnaha waxa wey dheehid wixii oo laysku daro haddii caana biyo lagu daro shawb baa la yihahda marka yani wax yaraa loo ursiyey waay nooc min alitiصaal yay wax ka qaadatay biqowlihi ou yihi awgeed wajadtu bikati fulan yani haddaa ma dhihin adiga qaala fulan ma dhihin haddaad qaala fulan dhihi laheyd oo aadan la kulmin munqaطic tamaaman oo waadix awa laakin bikownika waqafta calىa khatihi nooc ou shubha itiصaal ma aha itiصaal ma ah laakin akadat maa yushbihu bilkhaliil warubamaa dallasa bacduhum qaarkood inuu tadliisiyaa laga yaabaa oo fadakara aladii shaksiga ou sheega wajada khatahu wa qaala fiihi inuu yihahdo can fulan aw qaala fulan wadalika tadliisun qabiix qaarkood meeshay ka dhihi lahayn wajadtu bikati fulan ou ka dhihi lahay you le qaala fulan aw le can fulan oo marka waxaa isku ekaanayo ijaazadii iyo maa huwa mawjuud bikatihi marka tdliis aada u xun waa buri إida kaana hadii uu yahay bxayثu makaan yuuhimu ou malagelinayo samaacahu tadmiidka inuu maqlay minhu min dalika الshaykh calىa maa sabaqa fi nawci tadliis haddii dadka ay uhaysanaan markaad qaala fulan ama can fulan aad tiraahdi inay u uhaysanaan inaad ka warisay ama eh, maxaan ku yidhaha ijaaza aad ka haysatay laakin haddii la og yahay anahu laysa baynaka wa baynahu ay cilaaqa wa ana aladii wajadta khatahu baynaka qarn min aلzaman waxay u ekaanaysaa waa mursalkii oo kale oo nin tuhmaayo ma laha ninkaan inuu kaas ka wariyey liannaka baynaka wa baynahu wasaa-id kathiira jiddan marka ishkaaliyad keeni mayso wajaaza fabacduhum faطlaqa fiihi xadiiثa la xadahanaa waakbaranaa waاntuqida dalika calى faacilihi wajaaza fabacduhum qaarkood mala awaalay ku qaatay mujaazafa nooc waxaa weeyaan wax lamala awaaligu lagu dhiiradaa la yihahda yir waxaad leedahay ya fulan anaka tarmi tuham calayna juzaafa macnaha waxa weeyaan wax adiga aadan shaqo kulahayn qofka markuu saanaa tiri waxaanaad samaysataysa markaasaa tarmi tuham calayna juzaaka yani wax badanaan iska soo aruusa iska kaadulsaana waxda hubtana ma jirto waxaa la yihahdaa baycu subrati juzaafan fi baabi lbayc karoor meel yaallo haddii ninkaan waxuu yahay ka kooban meeqa oo macnaha eh, kiisuu ka kooban ma ogin imise saac waa ma ogin markaasaa waxaa leedahay subradaas waxaan kaasii intaasna waa ku waafaqay waxaa yihahdaa albeyc biju biljuzaaf baabulbeyc way ku jirta marka wixii lama oga xaqiiqadeedii ma ogid intay ka kooban tahay waa nooc ku dhiiranaasha-a ah waay malo oo lagu dhiirada a ah, mujaazafa la yihahda ayb wajaazafa bacdhum qaarkoodaa ku dhiiraday fa faadlaqa fiihi xadahanaa waakbaranaa wixii wijaadada ahayd oo khad fulaan aad ka heshay aada leedahay xadahanaa waakbaranaa wa waa nooc macnaha waxa weeyaan oo qar qar iska tuur ah waintuqida dalika calaa faacilihi ninka saa sameyna waa lagu naqdiyey waidaa wajada xadiiثa fi taأliifi shakصi walaysa bkhaطihi falahu an yaqula dakara fulan aw qaala fulan waidaa wajada xadiiثan hadduu helo fi taأliifi shakصin uu ka dhex helo kitaab nin ou qoray xadiid ka dhex helay walaysa ay kitaabkiina bkhaطihi kuma qorno falahu an yaqula inuu yihahdo dakara fulan aw qaala fulan hadda fiiri صaxiix الbخaarي waa kitaab bukhaari uu leeyahay lakin hal hada الموجود bayna aydina bخط imaam الbخaarي la marka kitaabki ninki wuu leeyahay waad og tahay lakin nuska mustansaka wa marka maxaad leedahay qaala fulan dakara fulan fi kitaabihi sidaasaad leedahay ayb وإذا وجد حديثا في تأليف شخص وليس بخطه فله أن يقول ذكر فلان أو قال فلان أخبرنا فلان أخبرنا فلان waxa weyaan adiga ma ah ninkii مثلا waxaad leedahay qاl البخاري في صحيiحihi kذا ذkر البخاري في صحيح qاl أخبرنا علي بن المديني إذا أخبرنا للبخاري laysa laka أنت laa تkلط وإlaa ma dhihi kartid kitaab oo adiga aadan lahayn nin kale ou leeyahay xadiidkaad ka heshay akbarnaa fulan ma dhihi karti laakiin asiga markaad ka warantid oo tiraahdo dakara الbخaarي fi kitaabihi qaala الbخaarي akbaranaa sanadkii bخaarي baad sheegaysaa marka saas aw dakara fulan can fulan wahada munqaطic lam yaأkud shawba min الاتصاal midkan waa munqaطic weeyaan maba la isku diidano wahada kulluhu midkan dhamaantiisa idaa waafiqa bأnahu khaط اmadkuur inuu yahay wa طبعا waa xaaladii hore oo idaa wajada bkhaطi fulan tiri wa بأنه أو kitaaبه في xaal ma إذا kاn kitaaب بخط غayrihi fain lam ykن kadalika yani waxa weyaan ninkii hadkiisi ma aadan wogti ama nusqadan bihatihi ma ah lakin anahu ayda lasta mutaakida anahu kitaabuhu falyaqul balaganii can fulan aw wajadtu can fulan wanaxwi dalika min alcibaaraat hadii labadi la hubin waa aw liyufsix bilmustanadi fiih meesha uu cugsanayo ha cadeey alifsaax bimacnaa libyan wa bian yaquula inuu yidhaahdo maa qaalahu bacdu man culamaa qaarkoodu taqadama hormaray siday yihaahdeen oo kale ha yihaahdo oo waa maxay sidaas waxay lehin qara'tu waxaan akriyay fi kitaabi fulaan bikhatihi waxaan ku akriyay waa tamaam waay kitaabu fulan waxaan ku dhex arkay khadkiisa ku qoran wa akbaranii fulanu annahu bikhatihi inuu yahay marka adiga aadan hubin laakin adkaan ninka laa yaqaan wuuu adkaan sheekheeni adiga ma taqaani aw yaqulu wuxuu leeya wajadtu fi kitaabin waxaan helay danantu aan u malay anahu bihai fulaan aw fi kitaabin dakara kaatibuhu ninka qoro mustansakhane ou sheegay anahu fulaan bnu fulaan aw fi kitaabin waxaan helay qiila layli inahu bihai fulaan yani hadba sidii xaalada tahay yaad ugu waramaysa mar haddii khadka aada hubtay wajadtu bihai fulaan waa hal xaal markadkii mubti laakin kitaabkan inuu fulan leeyahay ogtahay markaa bikadi fulan dhimaysa bikitaabi fulan waxaan helaa le ama khadki ma taqaanid laakin nin kaloo hiqaa ku yaqaano oo khadkan yaa iskale markaasa ku yiri fulan ibn fulana iskale markaa waxaad leedahay wajadtu bikitaabi khadi fulan dakarahu lianahu khadhu fulan fulan oo kale leedahay intaba haynin kitaab waxaan arkay buu leeyahay oo khadka ku qoran iila ekaatay khadkii fulaan zanabtu bikadki fulaan wahaakada waidaa araada an yanqula min kitaabin mansuubin ilaa musanafin falaa yaqul qaala fulanu kada wakada ila idaa wafiqa bisixati nusqati bian qaabalaha ilaa akirih waidaa araada an yanqula inuu soo guuriyo midda annagana khusaysa midaan weeyaan an yanqula min kitaabin inuu kasoo guuriyo mansuubin ilaa musanifin loogu nisbey sida sun abi daawud bukhaari wa wa wa falaa yaqul yuusan dhihin qaala fulaan kada wakada yuusan dhihin qaala abu daawud qaala kayta wakayta ma dhahaysa ilaa idaa wahiqa inuu ku kalsoonaada mooye bisixati nuska nuskadan oo sunan abi daawuud inay tahay mid sax ah oo aan la dhexgelin takyiir iyo tabdiil say ku noqon kartaa sax markaan bian qaabalaha huwa aw ثقة ayr gayruhu biusuulin mutacadida nuskhadaan aada haysatid inay sunan abi daawuud tahay haddana nusko asliye ah lagu dul akriyay marka waxa ku dhex jiro taqdir an tansibahu liabi daawuud qaala abu daawuud fii sunanihi xadahanaa fulan fulan adoon sanadna uhaysanin wa liannahu waxaad og tahay nuskadan ayada ah nuska aamin laga yahay bilmuqaabala calى usuuli صaxiixa haabita maktuba baydin amina marka yani ashbah bima yaqul an anusk almuxaqaqa cilmiya oo kale markay tahay waa lagu kalsoonaan kara ciddata nusk oo maktuudaa lasoo qaadanaya intoodii baa nuska nuska lagu dul akrinaya furuuqda udhexaysana hoosaa lagu sheegaya nuskadaas oo kale muxaq lakin aطabacaat tijaariya oo alqasdu minha ribxu ay iska tahay waxaa laga yaaba an yadkula xadiid fi xadiid wa an yasquda xadiid wa an yusnada matnun liisnaadin aakhar marka nisbatuha maa fi hadihi anusr liabi daawud fi nooc min almujaaza waxa weeyaan waa waxa ugu khatarsan hadda nuskadan oo kale oo hadda ibnu salaax loo tiirinayo waa adag tahay lianna waad aragteen akhtada ku dhex jirto wax sahlan ma ah fi nusq muxaqaqa lam naqif calayha bacd oo dad lagu yaqaano kalsoona ay bixiyeen laakin waa lagu meel gaaray kama nabahnaa caleyh fi akhiri nawc اlأwl waإida lam yuujad dalika wanaxwuhu haddaan la helin kitaabkii muqaabal ma aha falyaqul ha yihahdo balaganii can fulani anahu dakara kada wakada aw wajadtu fi nuskati min akitaabi اlfulani wama ashbaha dalika min alcibaaraat nuska waxaad leedahay masalan nuska oo lisuna abi daawud min da min daar lculum waxaa ku qoran oo kale yaad leedahay khalaas laakin nuskadii hadday tahay masalan nuskada dacaas oo kale maxaan ku ihahdaa bashaar cawaama miya ma aqaan oo kale nusak waxaa jirta hadda abu daawud lagu yaqaano muxaqaqa nusakdaas oo kale waa lagu kalsoonaan karaa yajuuzu nisbatu ma fiiha ilaa wahaakada haddii ay dabca tijaariya tahayna sidaanad leedahay buu kuleeyahay wqad تساmح أkثr الناasi في hadiه الأزمنة بإطلاq لفظ الجاaزم في ذlika min غayri تxri وتثبt wqad تساmح أkثr الناas dadka badigood way way iska musaamaxsadeen way iska ogolaadeen ogolaasha yani haddaad tira fulan samaxtu laka bikada mana aan kusiiye wa ku ogolaaday wa waxay isu ogolaadeen fi hadi الأزمان بإطلاq لفظ الجاaزم lafdiga go-an oo lafdi jaazim bmacnaa qaala dakara iyo wixii lamid awa fi dalika min gayri taxarin wa tathabuti iyadoo nusqada inay tahay nusqa saxiixa muqaabala in tahay iyo ina ahan iyadoon lakala fiirsanin yaa laiska le qaala fulan fi kitaabi kada fa yuطaalicu axaduhum midkoodu waxau طaalacanayaa kitaaban mansuuba ilaa musanafin mucayani musanifin mucayani وينqل minه min الkitaabi canhu can الshaykh min غayri an yafiqa bصxati النسخة نسqadaas inay صaxiix tahay idan lagu kalsooneyn qaa'ilan asoo dhahay qaala fulan kada وkada وdakara fulan kada وkada وصawaabu ma qadamnaah نسqa aan محaqq ahayn ayga waktigooda نسqada محaqqa hiy الmqaabلة وعindana في hada الcصr yaqumu maqaam almuqaabala ataxqiiq lcilmi hal nusqa sax haday soo baxdo malaayiin nusqa hadii laga dabciyo isla naski sidii uu ahaanaya marka taasaa maqaamkeena imaanaysa fain kaana almuطaalicu caaliman fatinan bxayثu laa yakfى calayh fi lgaalibi mawaadic اlisqaaطi wالsaqdi wama uxiila can jihati ilى akhirihi fain kaana almuaalicu ninka kitaabka daalacanaya hadduu yahay caaliman fatinan ee caqli badan bxayثu laa yakfى calayhi uusan ka qarsoonaanayni fi lgaalibi mawaadicu isqaati uusan ka qarsoonin meesha wax ka dhaceen iyo isqaadi ridinta dheh iyo wasaqda dhicitaanka isqaadka waa mid tacamid loo riday nas baa ninaa goynaya waxuu rabaa dan inuu ka gaaro waa la goynaya mawaadic lisqaadi wsaqbi asigaaba iska dhacay biduuni qasdin iyo wamaa uxiila wixii laga rogay oo laga bedelay can jihatihi ilaa gayrihaa loo bedelay haddii ninkaa marka saas uu yahay nin caalim oo waxaas fahmayo rajownaa waxaanu rajayneynaa an yajuuza lahu inuu u banaanaado iطlaaqu lafdi اljaazimi lafdiga go-an macnaha jasmiga oon shaki ku jirin fii ma yaxkiihi wuxuu ka waramayo kasoo naqnay min dalika marka wuxuu leeyahay haddii nusakdii tijaaro ay tahay ama nusak gayru muqaabala ay tahay laakiin ninkaad oo nuskadaad ka faa'iideysanayo yaa nin mutalica oo fatin ah oo yafham wa cindahu khalfiya fi hada alfan walidalika wixii khata uu ku yimaado hori buu ka garanay mathalan albinaa an tatagayara akhiru lkalim bitagayur alcawaamil adaakhil calayha kayfa binaa yumkin ninkii khalfiya naxwada kole binaa inaysan tacriifkii sidaas ahan waa la fahmay oo oo luzuum akhir lkalima xaala waaxida binaa inay tahay haddii loo tacriifiy bitacriif licraab ninkii naxwada kayfa nuskadaa khataa ku jira buu lehay hadda wax badan oo akhtaa-a duuna an yakuna lanaa khalfiya saabiqa min siyaaqi lkalaam xataa aan ka garanoo sidaa oragaan khalad baa ku jira ama ismaqba qaban karto usluubaana u diiday ama maa culima min alfani aa laga yahay ninka sidaas daw yahay rajawna an yajuuza lahu istikdaamu alfaad aljaazima saasuu laakin iskaaliyadu waxay ka imaanaysaa nin kasta wuxuu isu arkaa asiga inuu darajadaas gaaray nin dhacaayo aniga meeshaas ma gaarin ma jiraan hada iskaaliya wa ilaa hada fi ma axsibu أحسب اstarwxa kaثيir min المصنفiina فيma نqlوu min kتب الناas والعلم عind الlahi taعaalى markaasuu uri وإilى hada midkan yani iyo wixii lahal ya فيma أxsibhu istarwaxa u yani u macnaha ku xasilay istarwaxa min الراxة laga keenay yani iطmأna ilayhi kaثيir min المصنفiin istarwaxa kahiiru musanifiina ilaa hada wa bimacnaa wuu u xasilay dad badan oo musanifiinta kamid eh yanquluuna can man taqadamahum min alculuumi alati sanafuuha qaa'iliina qaala fulan qaala fulan hadda hadda fiiri qaala alghazali fi lmustasfa qaala matalan waxaad leedahay eh, ibnu qudama fi almugni qaala annawowi fi sharxi muslim hadda najzim kula hada duuna ish an yakuna lanaa nuska muakada muqaabala marka waxaa saas lagu dhistay dadka wax ka soo naqlinayo culamadaas waa dad yaqaano alfaada wixii ku imaan karo sakdi isqaad ah marka sidaas awgeedaa lagu qaatay bidaayada sidaas laakin sabiir kale looma hayo buu kuleeyahy wa ilaa hada fima axsabu istarwaxa kahiiru min min fima naqaluu waxay kasoo rareen min kutubi الnaasi oo ayay ka horeeyeen walcilmu cind allah saasay ila tahay buu leeyahay culamada anaga nala joogto markii culamadihii hore kasoo guurinayaan kutubtoodii binaan calaa hada weeyaan hada kuluhu kalaam fi kayfiyat الnaqli bطariiq alwijaada weeyaan waxa weeyaan hada kuluhu sidaas maad qabtaan kalaamun saas miya taxdiid waa fi kayfiyati naqli naqligoo lasoo guuriyo biariiqi ijaaza wijaada lagu soo guuriyo naqli iyo camalay kala yihin hadda waxaan soo maanta dhan ka hadlaynay naqlu lmacluuma min kitaabin can ariiqi lwijaada aan ka hadlayn naqligii waa banaan yahay baan soo nari wahal yajuuzu alcamalu bihi kamaa jaaza naqlu am laa masalada ka hadlay wa amaa jawaazu in lagu camal falo ictimaadan iyadoo la cugsanayo calىa maa yuuhaqu bihi waxa lagu kalsoon yahay bihi bilkitaabi bihatihi oo minha min alwijaada kamid eh lagu camal falaaho faqad ruwina can bacdi lmalikiya waxaa noogala wariyey ana mucdama almuxadisiina walfuqahaa min almalikiyiina wagayrihim laa yarawna alcamala bidalika waa wax oo khilaaf timaar aan lahayn haddii tidhi wijaado wax waa lagu warin karaa mana lagu camal fari karo waa madhabkii daahiriyada ahayd oo sida xadiidka daciifka ah oo ma maqtuuca sanad ah ama inqiaac ku jiro loo soo wari karo mujarad riwaayati laa yujuizu laka alcamal xadiidkan haduu laba raawi ka dhaca mucdal biitifaaq waxaa lagu yahay inuu daciif yahay laa yajuuzu alcamalu bihi wamaca dalika laa yamnacu annaqd in la wariyo tanna sidaas oo kale waay waa lagu wari karaa lakin laguma camal faro liannaha bimathaabati sanadi munqaطic sidaasay leeyihin ayb waxukiya can الshaaficiyi wa طaa'ifati min nudaari asxaabihi jawaazu اlcamali bihi ay bima wujida min min alkutub bikati fulan waxaan hadirtaan can الshaaficiyi oo baciid jiddan in imaam shaafici liannahu wijaadada waaba waaba wax mutaahira waxaa u baahday culamaadii fi lqarni alkhamis alhijri wamaa bacdahu laakin waxaa laga yaabaa kalaam laga urin karo in imaamu shaafici eh, laga fahmi karo inuu banayn lahay low su-ila unbaa laga hadlaya mooye alwijaada bimacnaaha almusطalaxi lam takun mawjudata fi casrihi marka laakin wax la dhihi karo looga qiyaas qara kara unbaa laga hadlaya qultu waxaan idhi bu uri qaطca bacd اlmuxaqiqiina min asxaabihi fi usuuli اlfiqhi biwujubi اlcamali bihi ay bima wujida min alcilmi fi kitaabi cinda xusuuli hiqati bihi haddii kalsooni loo helo kitaabku wixii ku qoran in lagu camil fari karo yay baneeyeen wa qaala bacdigi wuxuu iri low curida maa dakarnaahu waxaan soo sheegnay haddii loo bandhigo calىa jumlati اlmuxadithiina la abowhu way diidi lahay wijaadada waxaan ku taqriirinay haddii muxadithiintii loo sheegi lahay waxay dhihi lahay waxaan wax laguma wari kara dhihi lahay markaasuu ri wamaa qaطca bihi bacdiga waxay gooyeen huwa aladi laa yatajihu gayruhu asigaas waxaan ahayn usan sawaab noqonayn laa yatajihu gayruhu ay laa yakunu sawaaban fi اlacsaar اlmutaahira fainahu low tawaqafa alcamalu fiiha haddii kutubta waxa ku jiro in lagu camal fala ay ku istaagi lahayd cala riwaayati sanad in loo helo lansadda baabu lcamali in lagu camal falo baabkiisa waa waa owdmi lahay bilmanquuli lagu camal falo midka lasoo naqliyo wa litacaduri shardi riwaayati fiiha litacaduri shardi riwaayati riwaayadi in la helo yaa cudurtoomi lahayd fiiha fi ma fi lkutubi calaa ma taqadama fi nawc lawal marka wuxuu leeyay kutubtii dadkii naga horeeyey in wijaado looga isticmaali karo in lagu weri karana waaba soo sheegay in lagu camalfali karana dariiq kale looma hayo lianna alkutub almaطbuuca alaan bayna aydiina laysa lana ilayha sanad marka waxa weeyaan haddii la dhihi lahay kitaaban sanad aadan uhaysanin waxa ku qoran ma ku camalfali kartid waxa weeyaan kathiir min alkutub si loogu camalfalo lama heli kari lahayn duruuftaasaa banaysa waa waaqic jiro wa ayb النوع الخامس والعشhروuن في kitaaبة الحadيiث wa kayفiyaة ضبط الkitaaب وتqyiidه waa baab oo muhim jidا weyaan sida xadiidka loo qoro yani waxa weeyaan qur'aankii bayna yaday النبي صلى الله عليه وسلم yaa lagu qoray ولذalika kitaabaة الqرآن twqiifi wa waxaad qur-aanka ku arkeysaa hal laba kelimo oo isku nudq isku macna laba shayna lagu kala qoray fiiri hadda nicmat nicmat ullahi nicmat allahi midna ta maftuuxa ahoo dheeraa loo qora midna ta gaabaa loo qoraya maa lihada lkitaabi mar waa la isku daraya marna waa la kala goynaya kulu dalika waxa weeyaan waa tawqiif sida loogu qoro bayna yaday nabi sal اla alيه wasalam nudqigiisa iyo kitaabadiisa laysa lanaa dakli fiih walidalika qawaacid alimla wax badan oo qur-aanka gaar leeyahay baa jirto walidalika caalam lislaami meelo badan a jiro qofka marka qur-aanka la xifdisiiyo yo haddana waxaa la baraa kayfiyatu kitaabati lqur'aan annaga hadda badana dadkeenaan soomaalida ah haddii lagu yihahdo qur-aankii qor siday u kala qoranta haddaan ma naqaano imisaa ta maftuuxa loo qorayaa imaa ta'deeda ay gaaban tahay kulli waa wada qoran tahay waa maxduud waay ninkii cilmi qiraaad ku takhasusay inuu wax ka bartay waa laga yaaba waa cilmiga mafquudka a laakiin xadiidka kitaabadiisa waxay ahayd bacda الnabiy sal اlه alيه wasalam biqarnin min الzamaan marka waa istilaax ay culamada sameeyeen sida xadiidka lagu qori lahay dawaabit iyo usuluuba loo dhigay marka way ijtihaad bashari weeyaan laakiin midda qur-aanka way kala duwan yihiin marka fiiri wuxuu leeya اkhtalafa الصdr الأwl radي الlahu canhu fi kitaabaة الxadiiثi ilى akhirih الصdr الأwl dadkii hore weyaan way iskhilaafeen fi kitaabaة الxadiiثi xadiidka in la qori karo in kale faminhum man kariha nin nacay baa jiro kitaabat alxadiidi iyo walcilmi kitaabat alcilmi wa amaruu waxay amreen bixifdihi xadiidka in la xifdiyo wa minhum man ajaaza dalika laa shaka inay arrinta sidaas ahayd salafka caadada ay lahaayeen waxaa weeyaan haddana musanifka uu sheegi doono juhdiga dhan waxaa la duldhigay qur-aanka kariimka liannahu mutacabadu bilafdihi oo in waxba laga bedeli karo lakin maadaama hunaaka mutasac fi ma yatacalaq bisuna yajuuzu riwaayatuha bilmacnaa ummad inay imkaaniyada ay haysato inay wax ku qorto wax kooban ay ahayd lanna qur-aankii markii la qorayay waxaa lagu qoraya jariida na nakli iyo dhagaxda oo safaaxda maqaarka lafaha geel a qur-aanka lagu qori jiri qur-aanka marka imkaaniya lagu qori karo waxa weeyaan aayaadkii oo qur-aanka ay mar wakti muxadad ay soo degaysaa waa loo diyaar garoobaya horey dad oo katabatulwaxyi layihaha nebiga alayh salatu salaam la joogi jira laakin xadiidka nebiga haddii la qoro la yihahdo warasuul kula alawqaat yatakalam yani fi اطariiq fi lmasjid fi lbeyt fi kuli shay haddii la yihahdo an yuktaba kulu ma yantiqu bihi salى الlahu alayه wasalam maca qilati adawaati اlkitaaba latarataba calى dalika cusr watakaluf shadiid lidalika ummadda waa loo saamaxay haddana waxaa layihi hadii xadiidka hala qoro layihaha cariiri qur-aankay geli lahayd oo dad badan oo aan wacyigooda iyo fasaaxadooda aan gaari karin kaana qur-aanu yakhtalitu bilxadiidi ladayh marka waxaa lii juhuudda hore waxaa loo dhaafay in qur-aanka sidiisa lagu qoro xadiidkana in la xifdiyo sidaasay ahayd ilaa laga gaaray zamankii cumar bin cabdilcaziiz oo noo imaan doonto markaa fiiri wuxuu ri wamiman ruwiyanaa canhu dalika kara wamiman ruwiyinaa canhu karaahatu dalika cumar wa miman ruwiyinaa canhu karaahatu dalika cumar wa cumar minman huyina mubtadihiisiiba saas wa cumar minman uu kamid yahay huyina anuu noogala wariyey karaahatu dalika midkaas inuu nacay wbnu مسعود وزيد بن ثابت waabu موسى waabu سعيد الخدري في jamacat aakharin min saxaabati التابعين عمر بن khadaab maruu doonay xataa inuu saxaabadii intuu la tashtay inuu xadiidka nabiga uu qoro dadkii markuu la wada tasho kulligood waa ku waafaqeen in xadiidka nebiga la qoro markaasuu saddex habeen fadhiyay maalinkii dabuu soo baxay waxaan xasuustay buuri ummad idinka horeysa oo isku mashquulisa an yaktubuu kalaama ambiyaaihim markay qoreenna inshaqaluu biha can kitaab illah sidaa daraaddeed waxaa ii soo baxday inaanan qorin lianna waa wax aniga laygaga horeynin buuri abubakrinna ma samaynin nebigana ma samaynin ana laa uriid an astaxdita shay-an aakhar qaraaru keligiis qaatay uu ka laabtay sababta saas uu yeelayana waxa weeyaan lam takun hunaaka xaaja mulixa liana saxaabata mawjuuduun wاlxafadaة kahiiruun وkulama اxtaajuu ilى shayءi min sunati الnabi sal ل sl sa'aluuhu in lam yajiduu cinda fulani wajaduu cinda اlآakar sidaad ogeydeen maala cumar bn abu bakrin markii ay naagtii jadada u timid ay tiri uriidu irha waladi o abu bakr laa ajidu laka fi kitaab illahi shay-an yaa wax ka xasuusto maxamed ibn maslama yihi aniga nabi ka maqlay anahu acta sudus anahu acta ljadata sudusa waa la yaaba abu kayfa hada kuluhu anta waxdaka tacrif man yashhadu laka muqira ibn shucba soo istaag anigaa joogay buri markuu nabiga sudus siinay sidaasay marka ishkaali hadday ahayd kulamaa طarأta calayhim طaarica dadkaa loo kulmin jiray man yacrifu fi hada اlmawduع xadiiثa can rasuuli lah saasaa lagu wada marka cumar bn khataab xaajana ma jirin wuxuu ka cabsaday wax asiga aan looga horeynin inuu sameeyo waruwina can abi saciidi الkudriy an الnabiy sal اlه alيه wasalam qaala inu laa tktabu laa taktubuu canii shayئa ila اlqur'an wman kataba canii shayئa gayra اlqur'ani falyamxuhu akrajahu muslim fi صaxiixi nabiga alayه الsalaatu salaam wuxuu ri qur'aan waxaan ka ahayn aan layga qorin ninkii sameeyana ha tira buur falyamxuhu bimacnaa falyamsax ayb wa miman ruwinaa canhu dadka noogala wariy waxaa kamid ibaaxatu dalika aw facalahu qoraalkii ninka sameeyey caliy wabnuhu alxasan waanasu wacabdillaahi bni cumar wacabdullaahi bni camr bni caas fii jamcin aakhariin min asaxaabati wataabiciin radia allahu canhum ajmaciin cali bni abi aalib seeftiisa xataa warqadaa halkaas inta ugu duubnaay seefka madaxeeda markaasaa layihi maada fi hada ra'si hada sayf markaasu ma nebigaa w ahlubeyt haddaatihin wax idinku khaas yeela maa jiraa layidhi markaasuu i lam yakusanaa bishay ila ma fi ra'si hada الsayf waa la furay fikaak اasiir iyo diyat eh, almaqtuul iyo wixii lagamid aha la helay wuxuu wax nebiga unagu gaariyeel mn m waxaan aan ka qorayna waa kuwaan ri hadirtaanaan idinsoo hordhigay marka kownu maktuubin cindahu fi ra'si sayfihi daliil calى anahu kana yaraa ibaaxata dalik xadiidkaas bukhaari baa wariyey abu hurayra lam yakun axadu min aلصaxaaba axfad mini lxadiidi rasuuli lah ila ma kaana min cabdillaahi bni camr bni caas buuri liannahu kaana yaktub marka cabdullaahi bni camr bni caas waktigii nebiguu ka qori jiray marka aslu kitaaba waa la helayaa dad badanoo fi cahdi nebiy sameeyey iyo waman bacdahu dad diidana waa la arkay ma huwa aljamcu bayna alra'yeyni kama sayaqulu musanif wa min صaxiix xadiidi rasuuli lahi sal اlه alيه wasalam waxaa kamide addaali calى jawaazi dalika xadiiثu abi shaahin اlyamaniy abu shaah alyamani xadiidkiisaa kamid ah fi iltimaasihi dalabkiisa min rasuuli llahi oo ka dalbay an yaktuba lahu shay-an inuu qoro samicahu min khudbatihi ou ka maqlay caama fatxi makata wa qowlihi iktubuu liabi shaahid caama fatxi maka waa caamkii sideedaad markuu nebiga khudbadad ku akriyay ucjibat aw ucjiba hada الrajul aladi yuqaalu lahu abu shaah bkhudbat الnabi sal اla alيه wasalam walam yakun yaqdiru an yaxfadha markaasuu istadana min nabi sal alay wasalam ilahay rasuulkiisi hadalkaas waxaan rabaa in loo qoro nabigu wuxuu uri uktubuu liabi shaahid marka kitaabadii markuu nebiga laa taktubuu canii shay-an gayra اlqur'aan ou leeyahay inaysan calaa wجhi taxriim waxa u daliil eh anahu samaxa liabi shaahin an yuktaba lahu laa yumkin nebiga wuxuu reebay inuu haddana u asiga u bareero ilaa anahu kaana limancihi wجه waliibaaxatihi wجهun akar ayb markaasuu musanifku yihi marka altawfiiq bayna alqowleyn walacalahu sala allahu alayh wasalam waxaa dhici karta adina inuu u ogolaaday fi kitaabati canhu in laga qoro liman khashiya calayhi nisyaan ninka u cabsaday inuu wa uu iloobo haloo qoraa layihi ka abi sha wacamr bn caas wayruhum cabdullahi bn camr caas wanahaa can kitaabati canhu in laga qorana waa diiday man wafiqa bixifdihi ninkuu xifdigiisu ku kalsoonaado makhaafata alibtikaali calaa kitaabi in la cugsado kitaabka iyadoo laga cabsanayn carabtii hore waxay ahayd ana kula shay min tawaariikhihim waaxdaafihim waansaabihim wagayri dalika yanquluunahu can dahri qalbi bal ina axadahum kaana yahiqu bixifdihi akar mima huwa yahiqu bima huwa maktuum fi lkitaab caado ay lahaayeen baa jira waladi bacatha fi lumiyiina rasuula minhum min shani اlumiyi an yactamida calى dakirati وkاna الواحد minهم إdا samca qasidaة yuciidha kama hiy wax la wada yaqaana marka khaasiyadaas oo dadkan gooni ilaahay u siiyey inay baaqi noqoto awgeed yaa lida kitaabada yaan la اctimaad nin haddaad wax qortid hadda fiiri qofka markuu indhaha la-yahay aqdar calى الxifdi min غayrihi leesh liannahu kitaab asiga ma qoran karo wax kitaab ku yaalana kama akrisan karo duruuftii maxay ninkaas ku dhalisay inuu axdaaftii oo dhan xifdiy dadka uu ka xifdi badan yahay sidaas waa daakirada marka haddaad mar kasta ani saaxibkii cabdalla zaydaani la yihahdo wuxuu ii sheegay telefoon inuutan uusan qoranayn meel kuma qoranayo telefoonkaada iisheegu kuleeyahy marka waad u sheegaysaa iigu celi laba joor khalaas bacda waxaa laga yaabaa sanatayn inuu kusoo waca nafs raqm marka waxaan ku yihi kayf waa nin aniga aan aqaano ilaa yawmina laa zaala calaa qayd اlxayaa lesh ankusa yani laqiitu mucaanaad buuri markaan meel wax ku qoray iga dhumaayaan marka dambe waxaan go-aansaday an actamid calaa daakira dadkaas waxaan dhaamin ma jirin buuri laakin waa isku kalifay waa isku kalifay markii dambe waa waa daakiradii waa insajamat maca almawduuc hada nin kale oo maxamed yaasiin la yihaahdo teleefoonaad u sheegay wuxuu ka uu ku xifdinayaa telefoonka laynlaynka dhulka yaalo yani qoraalkii uu maskaxdiis ku qabsanaya haddaad tira raqamkii ishee korkaaga ma sheegi kara hadduu rabo inuu kaasoo wacan intuu markuu garaacay kaasoo wici kara yani waxa weyaan wixii laisku ilhaamiyo waa la keeni karaa haddaan maanta xaawilna inaan inaan shay kastoon maqalno aan daakirada ku qaadano ayaamanka hore scuubada kale kulmayna laakiin marka dambo insijaama uu samayna soomaalida hadda maaragtay maadaama dadka qaayli ay yihiin kor u qaayli wax hoose ma maqlayan dhagahoodii waxaa weyaan aqlan bobobobobobo meel kasta hadday joogaan waxaa wey ad mid laba qofooda isla hadiisa hor fadhisa waay waxaa laga maqla waaba isla fadhisaa leshi <laughs> aniga waxaan mucaarad kala kulmay niman arday oo sacuudiyana wax la dhigi jiray meeshaana fadhiya aniga safka labaad ama kan koro ninkii sheika ahaa markuu wax sharxaa nukad yaro hoos u sheegay nin iga dambeeya saddex masaafo yadxak bimaa qaala sheik wa ana lama asmacat min bacdi sababta waxa weeyaan hoos inuu hadlaanay barteen dhegtoodi waxay la qabsatay an tastawciba wa an tasmaca haddii adiga lagugu qaayli maalinka daba hadalka hoose ma maqlaysa sidaas w nin <laughs> oo reer xamar ah nin jirin uu soo maray meel yaalla markaasu uri war sheek sheek sheekh intee laga ahay ya meesha laga helo waa gartay hadalkaana feeraa taatili <laughs> marka waxa weyaan yani nooc min reer magaalnimo waa qofka inuu hoos u hadlo usluubtiisa ou gaabiyo yani waa sirtaada kale haddii kale makshuufa iska noqonaysaa bubububub inaan idhaahdo marka waxaan ula jeedaa waxa weeyaan wixii yani qofka naftiisa mujaahada uu ku sameeyo wuu gaaraya maa fi ayi shak imaamu shaaficiya waxaa la yihahdaa kaana yaktub ilcilma bkuli ma yajidhu min min cidaami wa min jaridati nakli wa wa wa xataa qolkii yaraybu inuu ka buuxsano markii dambe u fikiray buu yihi sidaan xal ma noqon karta maxaan sameeya anahu xafida macluumaatihi marka dambe wixii soo gaaro dhan inuu xifdiyo waa cilmigiisa hadda madhabka manquulka mucdamuhu fi masr ku qoray asiga binafsi kalaami waxau leeyahy ana katabtu hada lcilma wa usuli laysat maci wixii axaadiisa iyo wuxa uu warin jiray safar u galay dhulkii ugu soo tagay wa kaana yastadkir kula dalik waana bashar adigoo kalaa u dad waxay gaareen oo salafkii kamid ahaa daraja ay quwata daakira inay markii suuq iyo meel la maray dhagaha ay wax gishtaan sidii maalaa-yacnigaas dhagtooda ugu dhicin horena ayna ugu xifdin marka waxa weeyaan waa tacalum waay qofka hadduu tadriib sameey maanta jirkiisa uu dhismaya nafsa daakira sidaas oo kale weyaan laakin waxay rabtaa qofkii inuu fursadii iyo jihadii wax lagu xifdinay meel haadiya ah, inadsh in istimraar noqoto in wakti dhan uu siiyo wax badan ay ubaahantay ayb markaa wuxuu ri eh, allahuma salli calaa maxamed wanahaa can lkitaabati yuu nahiyey nabiga canhu can nabiy laga qoro man uu ka nahiyey wahiqa bixifdihi ninkaas inuu xifdigiisa lagu kalsoonaado makhaafata itikaali cala kitaab aw nahaa waa reebay nebigaa dhici karto can kitaabati dalika xadiidka in laga qoro canhu can inabiy xiina khaafa calayhim markuu ugu cabsaday ikhtilaada dalika midkaas inuu ku dheehmo bisuxufi lqur'aani alcadiimi wa adina waa idmay fi kitaabatihi xiina amina min dalika dad ba hadda waxaa laga yaabaa inina kayfa yukhaafu an yakhtaliط alxadiidu bilqur'aan usluubtoodana waxaa weyaan maba iskeeni karto mutamayizay qur-aanka waa mucjiz bilafdihi wa axkaamihi xadiidka ilaa hadii daraja ma gaarsiin karto laakin sax waay qur-aanka usluubtiisa waa gooni laakin laysa kulu nnaasi calaa hada mustawa dad aan wax aqoonin nin saxaabi ah naagtiisa ay ku tuuntay naa kale inuu qabo markuu soo baxay waxay tiriyey haddaadan aadan naa kale ka imaano oan junub ahan qur-aan akri markaasuu araana alhuda bacda alcama faquluubuna bima jaat bihi bima jaa bihi muuqinun ila aakhiri alabyaad markaasay waxay tiri waa khalaas abyaad min oo jamiila intuu akriyo ri qur-aan soo ma akrinay a khalaas marka dadaa jiri waan oo ay kaga dhici karto in wixii ay kala saari waayaan dadaa waxa weyaan nin azari qaala rasuul lahi sal اla alيه wasalam inama almuminuuna ikhwatu faaslixuu bayna akhwikum qur-aankii xadiidkii iyo xadiidkiina qur-aan ka dhig marka waxaasoo kale waa dhici karaa ayb ayna kunaa وأdina في kitaabatي حيina amina min dalika أخbarana abوالفتح بن cabdالمنcم الفراwي قراءة عalيه بنaysabur jabrha الlah manaha musiiba ku dhacday sida hadda muuqato أخbarana abوالمعاalي الفاrسي أخbarana الحاaفظ أbو bكr البyhaqي أخbarana abوالحuseين بن بشrاn أخbarana أbو cمر بن سmاk xadثna حنبل بن إسحاaq xadثna سليمان بن أحمد xadثna الوليد هو بن مسلم قال كان الأوزاعي يقول كان هذا العلم كريما يتلقاه الرجال بينهم فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله intaasoo dhan sanad waxaa loo isna halkaas kalaam u ah nisbat اlcilmi hadda musanifku wuxuu dhihi karay kalaamkan min cindi kaana alcilmu kariiman wuu dhihi karay laakin anahu nasabahu liqaa'ilihi uma dakara sanadahu ilayh kulu dalika amaanatan waana kalaam awsaaci oo nin mutaakir ah oo atbaaci taabiciin kamid ah kaana awsaaciyu yaquul waxau dhihi jiray kaana hada lcilmu waxau ahay kariiman mid wanaagsan yatalaqaahu rijaalu ragga ay kala kulmaan baynahum macnaha yaakudu bacduhum can bacdi mushaafahata falama dakala fi lkutubi markuu galay oo la qoray dakala fiihi gayru ahlihi dabcan qisada oo xadiidka lagu qoray cumar bn cabdilcaziiz min khulafaa'i bani umaya oo la og yahay macnaha qarnigii oo hijriga ah aakhirkiisa soo gaaray yaa wuxuu u qoray cumaaluhu ilى jamiiع الbuldan وعalى rأsihim abu bkr بn xزm وbاlmadina caamilahu ori اktbuu lii ma kana min xadiiثi rasuuli الlahi salى الlه عليه wasaلم fainii kiftu dahab الculamaaءi wa duruus الcilm yani laba cilo buu ka dhigay inay culamada wada dhimato cilmigana indiraas uu ku dhaco marka halaysoo qaro buuri marka cumar bn cabdilcaziz waxa weya wadaca allahu lahu lqabula fi lardi law kaana axadu bani eh, umaya min gayrihi ou amri lahay ninka maqli lahay lama aragta liannahu dulmi iyo waxyaalo badana lagu yaqiin laakin asiga khaliifa caadila markuu noqday xataa nusiba aw jucila min khulafaai arashidiin amarka u bixi ummadii o dhan waa qaadatay aلzuhri iyo rag badan oo taabiciinta markaasay isku mashquuliyeen inay bilaabaan inay qoraan qoraalka iyadoo lagu jiro laba sanoba khilaafadaha dhowr bilood wuu dhintay ummadii kama istaagin sidaasaa lagu qoray walidalika alqarn athani waxaa lagu magacaaba min alhijra qarnu tadwiin الsuna masanidi musanafaadkii kulli yaa la wada qoray qarn athalith alhijri waxaa la yihahda alqarn الdahabi lisunati الnabi sal اله alيه wasalam liannahu qarn الtahdib wالtasnif wالtajmiic buu ah calى kuli xaal qaala bnu صلاح uma inahu zaala dalika اlkhilaafu khilaafkaas wuu zuulay buuri waajmaca almuslimuuna waxay ku ijmaaceen calىa taswiiqi dalika midkaas in la banaysto cilmiga la qoro iyo wa ibaaxatihi walowlaa tadwiinuhu fi lkutubi cilmiga haddaanan la qori lahayn ladarasa fi lacsur alaakhira zamanaalkan dambeey wou baabi'i lahay buuri marka intaas waxa weeyaan waa tamhiid kitaabadii xadiidkii asal in loo raadiyo meeshaasay ka timid markaasuu ri markiin isku waafaqno ijmaaci dhacay in axaadiidii nabiga la qoro maa hiya ariiqa alatii tuktab waa su-aal imaan karta tii buu ka jawaabay uma ina calىa katabati اlxadiidi wa طalabatihi sarfa اlhimati uma ina calىa katabati اlxadiid xadiidka kuwa qoray iyo wa طalabatihi waxaa dul saaran sarfa alhimati inadii khabarkeedii o ismigeedii wa uma ina sarfa alhimati calaa kitaas ilaa dabطi maa shay inay koobaan yaktubuunahu ay qorayaan aw yuxasiluunahu ay xasilinayaan bikhaطi اlgayri غeyrkii xagkiisa oo min marwiyaatihim kamida waxay warinayaan على الوجه ay ku xasiliyaan aladii rawowhu ay wariyeen shaklan shaqalid iyo wanaqطan iyo dhibcid shakli tashkiil waxaa la ihahdaa waa shaqal naqطina waa dhibac jiimka hoos laga dhibciyo kada laga dhibciyo shinta sadex dhibac kaas naqطi a la ihahda naqطi yu'manu macahumaa labadoodaas markii la helo laga aamin noqonayo aliltibaas inay wax isku darsamaan hadda ir adaan dhibac kor laga siina xaadii ku darsamayso sidaas weeyaan wa kahiira maa yatahaawanu bidalika waxaa dhici karta waxaa badan u leeyahay m maa yatahaawanu bidalika inuu fududaysanayo alwaafiqu bidihnihi ninka dihnigiisa xifdigiisa ku kalsoon iyo wa tayaqudihi inuu asiga nin baraarugsan yahay wadalika wakiimu lcaaqibati caaqibadiisi miday xun tahay waa ninaa wuxuu le an la daaciya inaan waxaan dhibciyo ama shaqal aan saaro uma baahni lianna waama garanaya biusluubihi aan ku garanaya marka hadhowtida bimuruuri zaman inuu wuxuu ku kalsoona inuu kala garan inuu kala garan waayo baa dhici karta marka waa inuu sameeya fa ina alinsaana mucaradun linisyaan ninka wuxuu khatar ku yahay inuu wax iloobo wawalu naasin awalu nnaasi waawalu naasi nin iloobo waxaa ugu horeeyay awalu naasi dadka kan ugu ugu horeeyay walaqad cahidnaa ilaa aadama min qablu fanasiya fanasiya shuf fanasiya awalu nnaasi man huwa aadam waawalu nnaasi man huwa aadam ayib waicjaamu lmaktuubi midka oo la qoro oo la dhibciyo yamnacu wuxuu reebayaa min isticjaamihi in in la garan waayo kitaab mustacjam hadii lagu ihahdo yani ashbah bikalaam alcajam lama garanay marka in la dhibciyo midkaas waa reebay wa shakluhu in la in la shaklane yamnacu min ishkaalihi inuu ishkaal ka yimaado diidaya markaa dhibacdina meelay aadan tahay shaqalkina sidaas uma laa yanbagii ma haboono an yactaniya inuu inuu macnaha uu ka murgo ou mudnaan siiyo bitaqyiidi اlwaadixi midka cad in la qoro aladi laa yakaadu yaltabisu midka aan u dhawaanaynin inuu isdhex galo midka u shaki ka imaanaynin in in la dhib la dhibciyana lama rabo in la shaqla rabo midka iska waadixa qaala haddaad tirahda maanta hadda qaala waan kordhigayaa alifda qaalo ma ishkaal ma imaanayso yasmacu qaalo saas oo kale waxyaalahaas in la dhibciyo ma ah buu leeyahay ama maxaan ku iha la shaqlo waqad axsana man qaala inamaa yushakalu maa yushkilu inamaa yushakalu waxaa la shaqlaa maa yushkilu wixii ishkaalka imaanayo ninkii yiri wanaaguu samey buuri ayib وqرأت wuxuu ri بخط صاaحب kitaabi simaat الخط وrqumihi علي بن إبراهيم البغدادي فيه أن أهل العلم buri وqرأت waxaan akriyay بخط صاaحب kitaabi simaat الخط ورqumihi kitaabka la yihahdo simaat الخط ورqumihi ninka alifay خadkiisa waxaan ka akriyay magaciisana علي بن إبراهيم البغدادي ruqumihi bmanaa jamcu raqm yani kitaabkii markii lakala faqarayna ruquma lagu magacaabi karaa kitaabu marquum musajal wa mukhaab intaanba waa la yihahda ninkaas wuxuu yihi ana ahlilcilmi waxay ahaayeen yakrahuuna kuwa naco alicjaama in la dhibciyo iyo wاlcraaba in la shaqlo ila fi lmultabisi shayga oo isku dhexgalmayo oo shaki ka imaanayo labsi uu ka imaanayo unbay shaqli jiranayo mathalan waxa weeyaan canaan iyo cinaan sakaar iyo sikaar mathalan eh, janaan iyo jinaan markaad imaanaysa oo kale tanna jiintaad hoos dhigay tanna waa kordhigaysa canaan iyo cinaan mukhtaar maxaa u dhexe canaan iyo cinaan cinaan iyo canaan haye ha laba macnay kala leeyihin laba kelimo canaan canaan aلsamaa fوq السmاء man yacrif canaan hogaan wa cinaan saxaabka axsanta canaan bifat lcayni asaxaab walcinaan hogaan sagaar iyo sigaarna haye sagaar wax yar wa bifatxi saad sigaar sigaar cabuur wa jamcu sagiir sigaar wasagaar duli aywa sagaar undur farqa bayna hada janaan iyo jinaanna janaan <laughs> iyo jinaan ay idle janaan gurasho waay ajabta waaxid wa akطأta fi waaxid la la afa allahu canka janaan janaan qalbi wa jinaanna jamcu janatin wa janaan الإnsaan hadii lo qalbhu weyaan ayb kayfa yani kalimaat bihadihi ariiqa markaay kugu timaaday janaan oo kale inaad jiimka kor dhigtid bas laakin nuunti iyo alifti uma baahno dabti ayib anana bimacna saxaab sama anaan bimacna saxaab wa wa aatu zakata wa aataw zakaata maxaa udhaxey kayf kayf kuli yom taqra lqur'aan wa anta maasha allah min jamacat alxafada wa aatu zakaata wa aataw zakaata nin an baa ka yaqaanaye qur-aanka way ku jirtaa laba laba qiraamiya siyaxataani ay mukhtaar aywa a ah, sax labadii marka day kala tahay saas waa sheegta te te ficil maadi axsant waaatawu الzakaata aqaamu الsalaata waaatawu الzakaata way bixiyeen waaatu bixiya waawgaas waxaa loo goday takhalusan min irtiqaa saakiniin faqada low marka waxaa rabaa an yakuna laka xaasa saadisa shaygan maalin aada ku baraarugtid in farki udhexaysa an taxtafidahu bidaakiratik tamaam ayb waxakaa gayruhu can qawmi anahu yanbagii an yushakala maa yushkiru wamaa laa yushkiru waxakaa gayruhu ninkaas oo cali بن ibrahim yiraa ninka cidda kasoo hartay waxay sheegeen can qawmin waxay ka sheegeen anahu yanbagii waxaaba haboon an yushakala in la shaqlo maa yushkilu wixiiba shaki ka imaanay iyo wamaa laa yushkilu wadalika liana almubtadia ninka bilawga ah iyo wagayra almutabaxiri ninka cilmiga aan baxri ku noqonin fi lcilmi laa yumayizu kala saari maayo maa yushkilu waxa iskaalka ka imaanaya mima laa yushkilu waxaan iskaalka ka imaanaynin walaa sawaab alcraabi min khata'ihi icraabka tiisa toose nimadkiisa kale ma yaqaano saas hadday tahay kutubta o dhan haba lawada shaqlabo marka hadda kutubta matbuucada qaarna mashkuula qaarna hayru mashkuula laakin aktar shay waxa weeyaan haddii adiga aadan aadan aadan uhaysanin culuum saabiqa shaqalka wa meesha kuwada qoran oo dhan wada sax ma aha makiinaa shaqashay hadhowtiin ba khata faatixaad ku hadlaysa midda kale in kitaabta looga shaqliyada waxay keenaysaa inuusan qofkii daakiradiisi iyo culumtiisi adeegsanin asoo naxwadii soo bartay iyuu laba sadar sax ku akrin karin leesh liannahu tacawad alictimaada calaa ايش mashkuul axsanta mid mashkuul inuu ictimaado weligiis uu bartay marka waxaa la rabaa kutubtaas hadda aan shaqalka lahayn inaa akrisid wa taأti biha calى sawaab waxaa waa tafciil lima tacalamtahu min alqawaacid wax badan ay faa'ideynaysa annaga meesha nagala haysta hadaana shacbi soomaali qawaacidi waa baranay qawaacida xataa tastakmira waa inaad wax badan akrisaa annaga dad reer kala amanihi natalaqى min الshuyuuk wanaqtasir calى dalika lakin alqiraaءa wاlmuطaalaca waxa weya dhegeysiga waa lagu badan yahay lakin qiraa'ada laa yaqum maqaamaha shay waa inaad kutub badan maanta akrisa intaasoo dhan kitaabka maanta markaad ad konton safa soddon safa akrisid warqad gesho beri dhamaystir kusoo celi asigoo dhan hadhow mahar waxaad helaysaa yani itqaan iyo imkaaniyaad helaysa taas way naga dhiman tahay hadhowti inaad luqadi sida rabti uga hadli kartid an tucabira kayfa shita wa an taktuba waxay kaaga xiran tahay an taqra'a kahiira culumti waan haysanaa tafciil ay rabtaa markaa tafciilkana tatbiiq qiraaa annaga qراءadii waxa weyaan sheekaa naga qaata hadi muشkilatina نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين